qaala rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka allah ayaa wuxuu yidhi aلطuhuuru shatru اliimaan aلطuhuuru dahaaro qaadashada oo qofka uu isdaahiriyo dahaaradaas waxa weeye shatru اliimaan iimaanka nuskiis weeyaan markii laba loo qaybiyo qayb ka mid ah wey walxamdu lilaahi allah oo lagu mahadiyo la ammaanana yacni rabbi oo lagu xamdiyo iyadana tamla'u lmiisaan miisaanka qiyaamaha ayay buuxisaa oo ilaahay subxaanah wa tacaala qofka uu ugu buuxiyaa maalintaa miisaankiisa wa subxaana allaahi allah oo nusqaan oo dhan laga hufo subxaana allahi la yidhaahdo iyo walxamdu lilaah allah oo la ammaano xamdiga ilaahay oo qofka uu rabbi ammaano labadaasna tamla-aani way buuxiyaan ow amase tamla-u way buuxini maa bayna asamaawaati waalard samadaha iyo ardada waxa dhexdooda ahaaday ayay buuxinayaan marka tamla-aani iyo tamla-u labadaas raawiga uu ku shakiyey nebigu ma wuxuu yidhi tamla-aani oo xamdigii iyo tasbiixdiiba way buuxinayaan miya mise tamla buu yidhi oo uusan muano kama dhigine ayadoo mufrada buu sheegay way buuxin buu yidhi labadaas ayuu raawiga ku shakiyey labadoodana kama baxsana marka intii uu midood keliya ku gaabsan lahaa labadoodii buu keenay marka waa shaku min araawi baa la ihahda wasalaatu salaada oo allah loo tukadana nuurun wa iftiin iyo nuurun wey wasadaqatu sadaqada oo qofku la baxana burhaanun xujo wey ama waa nuur wey lafteeda waa la yidhahda wasabru sabirka iyo dulqaadkuna diyaaun waa nuur iyo iftiin wey waalqur'aanu qur'aankuna xujatun xujo weeye laka adigu kuu yahay oo berrinta qiyaamaha uu ku difaacaya aw amase xujatun calayka aw calaykada ilcanaha waxaa loo jeedaa xujatun calayka ama adoo xujo kugu noqonaya oo berrinto alla agtiisa uu kugula xujaytamaya kullu nnaasi yaqduu kullu nnaasi dadka dhammaantii yaqduu way ka lahaan subaxi qof walba gurigiisuu ka baxa markaasuu fabaa'icun mid gadaya weeyaan nafsahu naftiisuu gadaa ou iibiyaa marka fa minhum waxaa ka mid a muctiquhaa mid soo xureeyo naftii markuu gado soo xureeyo oo cadaabkii ilaahay ka xureeyo oo jannadii ilaahay subxaanahu wa tacaala usoo iibiyo ow amase minhum waxaa ka mid a muubiquhaa mid naftii halaago oo naftiisii markuu yacni maaragtay iibiyey haddana naftii halaagayo cadaabka ilaahay subxaana wa tacaala sabab uma noqdee weeyaan rawaahu muslimun imaamu muslim ayaa xadiidkaas wariyey oo fii saxiixihi ku soo saaray weeyaan imaamu axmedna wuu soo saaray fii musnadihi tirmidina waa uu soo saaray iyo nasaa-i ibnu maaja sunankooda bay ku soo saareen bayhaqina waa uu soo saaray daarimi baa soo saaray qabaraanina kitaabkiisa alkabiir ayuu ku soo saaray ibnu xibbaanna uu tasxiixiye weeyaan xadiidkaas nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku bilaabay tahaaradu inay tahay nisfu liimaan shatru liimaan wuxuu yidhi aطuhuuru shatru liimaan tahaarada marka maxaa loo jeedaa laba macnoba mufasiriintu way ku fasiraan in la yidhaahdo waxaa loo jeedaa altaطahuru biاlmaai min alaxdaai wاlnajaasaat xalla wixii najaaso qofka oo biyo iskaga tahiro yacnii xadadka oo la iska tahiro hadday janaabo tahay ou janaabadii ka qubaysto hadday xadatul asqar tahay ou ka weysaysto oo weysadii istijadii iyo weysadii la yimaado taas waa la yidhaahdaa macnahaas mufasiriintu way ku fasiraan ayadaana macnaha aada iyo aad yacni muraadka uu hadda yahay xadiidkan uu yahay macnahaas ayaa aada u muuqanaya wey waxay kaloo culimmadu ku fasiraan in loo jeedo tatahurkan iyo uhuur tahuurnimadani waxaa la yidhahdaa waa tarku dunuubi qofka oo dunuubta ka tago muxuu isku dahirayaa dunuubta ka tegitaankeedu ka tago ayuu isku dahirayaa marka iyadana tahaaradoo loo isticmaalaa maxaa yeelay qm qowmu luud markii nabiyullaahi luut iyo dadkii raacay ay ka hadlayeen oo yidhaahdeen akhrijuu aala luuti min qaryatikum maxay yidhaahdeen inahum unaasun yatataharuun waa dad isdahirayo oo iska tahirayo macaasidii iyo liwaadkii iyo waxa lamidka ah macnahaas wey dunuubta aan ogolayn wey dunuubta iska dahiraan wey labada macnoba mufasiriinta tahaarada waa lagu fasiraa laakiin macnihii hore ayaa muuqdo oo in loo jeedo najaasaadkii iyo janaabadii xadaful asqarka iyo kii akbar ka ahaa labadaba qofku iska dahiro nebigu wuxuu ku tilmaamay tahaaradaasi inay tahay shatru liimaan iimaankaoo laba loo qaybiyey nuski inuu yahay macnaheedu waxa weeyaan iimaanku laba qaybood inuu u qaybsamaa inuu camal noqdo oo shay la isfara uu noqdo marka la yani waa shadru liimaan iimaanku imaa huwa ficlun wa ima huwa tarkun labadaas inuu mid yahay ma'muuraadkii iyo wixii la isfaray oo qofka uu la yimaado wixii la isfaray ficilkooda samaynteedii imaa inuu yahay wa imaa inuu yahay tarku lmaxduuraati waxyaalaha la iska xarimay ka tegidooda laga tago marka ma'muuraadkii ood samayso ficilkoodii aad samaysay oo tahaaradu ay ka mid tahay waa nisfu nisfuliimaan muxaaramaadkood ka tagtana waa nuskii kale weeyaan sidaasuu marka nebigu ugu tilmaamay uu leeyahay altuhuuru shatru liimaani iimaanka nuskii weeye walxamdu lilaahi wuxuu yii rasuulka calayhi salaatu wasalaam xamdiga oo rabbi lagu xamdiyo la ammaanana tamla'u lmiisaan miisaanka qiyaamaha ayay buuxisaa tamlau lmiisaan xamdigu waxaa weeye waa athanaau lilah ilaahay oo la ammaano sifaadkiisa wan wanaagsan lagu ammaano alxamdu lilah la yidhaahdo macnaheedu waxa weeye miisaanka ayay buuxisaa oo addoonka u buuxisaa qiyaamaha qiyaamaha acmaasha waa la miisaamaya miisaanka qiyaamo jira camalka la miisaamayo ayay ka mid tahay markaas miisaankii raajix ka dhigta inta kuu buuxiso maxaa yeele ilaa miisaan uu jiro allah fii suurati alambiya waa ka noogu sheegay wanadacu lmawaasiina alqisطa liyowmi اlqiyaama falaa tudlamu nafsu shaya wain kaana midqaala xabati min khardalin ataynaa biha wakafaa bina xaasibiin allah sidaasuu leeyahy subxaana wa tacaala mawaasiinta cadliga ah ayaan qiyaamaha dejinaynaa naf la dulminayana lama arko wax laga dulminaya ma laha waxay la timid haddii uu yahay midqaala xabatin min khardalin shaykan ugu yaraan badan haddii uu yahayna ataynaa biha waa la imaanayna xasana yar haddaad samayso waa lala imaanaya sayi-adiina sidoo kale aan lagugu xisaabina wa kafaa xaasibiin buu yidhi annagana kugu xisaabiyo ku filan buu rabbi subxaana wa tacaala leeyahay wya marka miisaankay kuu buuxisaa alxamdu lilah alxamdu lilah alxamdu lilah markaad tirahdid oo rabbigaaga ammaanto athanaau lilah allah ammaan dhan aad siiso miisaanka berri kuu buuxin wa subxaana allahi walxamdu lilah labadooda wada jirana tasbiixda oo maaragtay ilaahay maaragtay lagu tasbiixsado oo rabbi nusqaan dhan laga hufaahi waxa weeyaan iyo xamdiguba tamla'aani way buuxiyaan aw tamla'u waxay buuxini maa bayna asamaawaati waalard haddii laga dhigi lahaa yacni xamdiga hadda waa shay macno ah tasbiixduna waa shay macno ah wey haddii jasad laga dhigi lahaa oo yacni shay jurmila laga dhigi lahaa waxay buuxin lahaayeen samaawaadkii ardada inta u dhexayso dhan ayay buuxin lahaayeen ammaanta ilaahi subxaana watacaala wey haddii jasad shay jurmi lahoo la taaban kara ay ahaan lahaayeen way buuxin lahaayeen marka labada kelimo subxaana allah walxamdu lilah wax sahlan ma aha waxaad ogtihiin xadiidka imaam albukhaari imaam muslim ay soo saareen imaam axmed iyo tirmidi ibnu maajahna ay wariyeen xadiid abi hurayra nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kalimataani khafiifataani cala lisaan haqiilataani fi lmiisaan xabiibataani ila araxmaan subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcaiim laba kelimo oo carabka ku fudud dhib ku lahayn carabka waa ku fudud kuma cusla ta labaad waxaa weeye waa aqiilataani fi lmiisaan miisaanka qiyaamana waa kuu cusleeyaan markii la geli waa la buuxinaya culis kuu cuslaanaya xabiibataani ila raxmaan allihii raxmaanka ahaana aad buu ugu jacayl badanya waa loo jacayl badanya aad buu u jecelyaha labadaa kelimo waa lababa kelimo aan dhib lahayn oo rabbi subxaana watacaala kugu jeclaanayo miisaankaada kugu ilaahay kugu buuxinayo adna aan dhib kugu haynin maxaa weeye labadaasi subxaana allahi wabixamdihi subxaan allahi alcaiim inuu qofku sidaas yani labadaa kelimo oo ku tasbiixsado maantana haddaa wadid ajir weyn buu ilahay kaa siinayo subxaana wa tacaala subxaana allahi wabaxamdihi subxaana allahi alcaiim marka wuxuu yidhi haddii jasad loo yeeli lahaa waxay buuxin lahaayeen samaawaadkii ardada inta udhexayso o dhan ayay buuxin lahaa labadaa kelimo marka ataxmiidu waxaa loo jeedaa waa ihbaatu lmaxaamidi kullaha lilahi caza wajal wax alla wixii ammaanoo dhan inaad ilahay u sugto marka alxamdulilah leedahay tasbiixduna waxaa weeye tansiihu llahi caza wajal can alnaqaa'isi waalcuyuubi wa can kulli maa laa yaliiqu bijalaalihi wa cadamatihi waxaa weeye waxaa la yidhaahdaa ilaahay oo nusqaan oo dhan laga hufo waxaan u cuntamaynaya ceeb oo dhan laga fogeeyo ayaa iyadana la yidhaahdaa weya wasadaqatu wuxuu yidhi wasalaatu nuurun salaadu waa nuur wey iftiin salaada shanigeedu inuusan sahlanayn buu nabiga noo sheegay waa nuur ama salaada faradkaaho la tukada ha noqoto ama midda sunnada ahe naafilada ha noqotee waa nuur wey oo nuur waxay ku tahay xagga qalbigay nuur ku tahay oo qalbigaada ku ifaya markaa salaada daa'imto qalbigaada waa nuuraya macaasida a ka fogaato wejigay nuur u tahay wejigaadaa ilaahay kuugu nuurini qabrigaaday nuur ku tahay qabrigaa salaada ilaahay kuugu nuurinaya maxsharka qiyaamo markaa tagto yay nuur kuu tahay marka salaadu waa nuur wey walidaalika nabigeen wuxuu dhihi jiray yacni inay tahay shayga salaada shayga oo ku farxo ugu farxa badan yahay ishiisa ay ku qabowsato ayuu ahaa sida xadiidka imaam axmed iyo nasaa'iba ay warinayaan xadiidu anas wajucilat quratu caynii fi salaati buu dhihi jiray ishayda qabowsigeeda waxaa la yeela salaada dhexdeeda marka salaadu wax sahlan ma salaatu nuur wasadaqatu burhaanu sadaqaduna waa burhaan burhaanka laba macnoba waa lagu fasiraa alburhaanu waxaa la yidhahdaa xagga luqada marka hore ashucaac alladii yalii wajha shamsi baa la yidhahda qoraxda markay soo baxayso shucaaca ka soo horeeyo iftiinka qoraxda ka soo horeeyo ayaa la yidhahdaa burhaanka wey bimacnaa waa nuur wey dhowr baa loo jeeda shucaacaas wey saasoo kale w marka sadaqadii waa burhaan macnaha waa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhaahdaa macnaha labaad lagu fasiraayo alburhaanu waxaa loo jeedaa addaliilu calaa sidqi iimaani lmutasadiq qofka wax sadaqaysanaya qofka wax sadaqaysanaya sadaqada la baxaya inuu iimaan leeyahay xujada tusaya daliilka tusaya weeyaan marka waa burhaan waxay u tahay qofka mutasadiqa wax sadaqaysanayo inuu mumin yahay ayay sadaqadaasi tusaysaab qof ilaahay rumaysan uu yahay labada macnoba waa lagu fasira wasabru diyaaun sabrkuna waa nuur iyo iftiin weyn adiyaa maana iftiin aad u weyn baa la yidhahdaa wa aladii jacala ashamsa diyaaan waalqamara nuura nuurka waxaa ka weyn diyaa waa marka dayaxu marka hadduu iftiin way habeenka markuu mugdiyo wax ifiyaa laakiin markay qoraxda soo baxdo nuurkiisu waa qarsooma diyaa baa dhigaa marka marka sabirkiibaaba wuxuu yahay shaygaa nuurka oo aad u weyn ayuu yahay weyaan sabirkaasi ha noqdo taacada ilaahay lagu sabro ila taacada sabray u baahan tahay ha noqdo macaasida ilaahay laga sabro ha noqdo qadar alqadaarullaahi almu'lima waxyaalaha ilaahay u xukumo oo qofka uu dhibsanayo ha noqotee waxa weeye waa shay intaba sabirkaasi wuxuu noqonayaa diyaa wey nuur buu ilaahay subxaana wa tacaala qofka ugu yeelaa maadaama sabirka uu u baahan yahay mashaqa cala nafsi uu yahay dhib buu nafta ku yahay daacadii inaad ku khasabta nafta way rabtaa waxay rabtaa inaysan cibaadaysanin marka waxaa raba lagu dhibo macaasidu naftu waa jeceshahay in laga reebo balaayada uma adkaysan karta markii dhib ku dhaco ku sabirka maadaama uu sabirkaas yacnii uu yahay shay-un yashuqu cala nafs sidaas darteed buu diyaa maarata rasuulku ugu tilmaamay salawaatu ullahi wasalaamu calayh wlqur'aanu qur'aankii xujatun laka adou xuujo kuu yahay maalinta qiyaamaha ow amase calayka ama adou xujo kugu noqonayn labadaasunba mid yahay xujatun laka goormuu kuu noqonaya macnaha qur waa ku difaacaya berrita qiyaamaha haddii aad ku dhaqanto awaamirtiisii wixii lagu faray aad fartoonto wixii qur lagaaga reebana aad ka hartaahi beri isagaa ku difaacaya adoo xujo kugu noqonaya seebuu kugu noqoni haddii aadan ku dhaqmin awaamirtii wixii lagu faray aadan la imanin wixii oo qur'aanka ilaahay kaaga reeba haddaanad ka harin adoo xujo kugu noqonaya maalinta qiyaamaha way marka alqur'aanu waxa wey inuu xujo kugu yahay iyo inuu xujo kuu noqdo labadaas unbuu mid yahay sidaasuu noqonaya walidaalika xadiid cabdirasaaq fii maaratay fii musanafihi uu ku warinaayo oo sanadkiisuna saxiix yahay can ibni mascuudin radi allahu canhu wuxuu nabigeenna yidhi alqur'aanu shaaficun mushafac wamaaxilun musadaq faman jacala amaamahu qaadahu ila aljanna waman jacala khalfahu khalfa dahrihi qaadahu ila annaar qur nabigeenna wuxuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inuu yahay shaafic qofka saaxibkiisa uu u shafeecay weliba mushafaco laga shafeeco aqbalay isagaa shafeecayo allahna waa ka shafeeco aqbalay wamaaxilu musadaq yani mid kuu dooda wey maaxil waxaa la waa qofka looyarka ku ah maaragtay adigoo kale iyo yani ku difaacaya weyaan adoo ku difaacaya kuu murmaya yani khasmi iyo maaragtay mujaadilu ku yahay alloo kaala doodaya markaasaa weliba wuxuu leeyahy wamaaxilu musadaq hadalka uu sheegay doodiisana loo rumeeyo weya alla u rumaynaya markaasu wuxuu yidhi faman jacala amaamahu qofka qur-aanka hortiisa yeelo daliil u noqdo oo meesha uu ifiyana raaco meeshuu ka madoobayo ka joojiyana ka haraayo qaadahu ila aljanna wuxuu u hogaamiyaa jannada ilaahay buu ka hogaamiyaa waman jacala khalfa dahrihi qofka qur-aanka dhabarkiisa ka tuuro oo aanu ku dhaqmin iskaga sii jeesto wey wara'a dahri ka tuuro kaasna qaadahu ila annaar naar ayuu u hogaamiyaa marka qur-aanku imaa xujatun laka aw calayka xadiid kale isaguna wuxuu ahaa oo bin mascuud laga wariyo wuxuu dhihi jiray yani maaratay nabiga u ka wariyey jii qur'aanu ywma alqiyaama fayashfacu lisaaxibihi fayakunu qaa'ida ila ljanna aw yashhadu calayhi fayakunu saa'iqan ila annaar wuxuu leeyahay qur'aankii ayaa maalinta qiyaamaha imaanayo isaga oo qofka saaxibkiisii kii ku dhaqmi jiray adduunka u shafeecayo isagoo qofka u shafeecayo imaanaya markaasuu laba mid noqdaa qofkii ku dhaqmay inuu jannada maaragtay u hogaamiyo jannada alla gaarsiiyo ama inuu ku markhaati kacoo xujo ku noqdo oo markaasna saa'iqan ila naar naarta mid u kaxeeyo uu noqdo labadaasoo noqoni waay kullu nnaasi yaqduu dadka dhammaantii way ka lahayn dadka dhammaantood way ka lahayaan qof walbaba yacni gurigiisuu ka soo baxaa halkaan marka waa waxaa la yidhaahdaa kul naasi yakduuda waa min darbi amhaala la yidhahda tusaale ayuu nebigu samaynaya dadkoo dhan marka waagi qofka u barya subax walba qof waa soo baxaa gurigiisu ka soo baxaa uu soo tegayaa wey isagoo abubakra muxuu usoo baxayaa inuu camal qabto oo u dhibtoodo camal oo ku dhibtoodo khayrka laftiisa dhibuu u baahan ugu dhibtoodo shartana dhib bay u baahan tahay baa'iciinta ah markaas wuxuu yihi kullu naasi yaqdu muxuu usoo baxaa fa baa'icu nafsa naftiisa mid beecinaya oo iibinaya weya yacni beeca annagu soomaali haddaan nahay beeca waxaan u naqanay nooma kala socno waa gabay iyo waa iibiyey isku mid bay noo tahay laakiin carabta u kala soocan tahay baayica waxaa la yidhahdaa shayga adiga aad haysato marka aad iska gadayso adiga waxaad haysato aad iska gadayso amankii lacagta la soo wareegaysaa la yidhahda shirahana waxaa la yidhahdaa marka adiga shay lacagtii baad haysataa aad wax soo iibsanayso soo gadanaysaa la yidhahdaa marka qofkan naftiisii ou lahaayo rabbi siiyey ayuu suuqa geynaya beecinaya uu iska iibinaya waa daa'ic nafsu labay mid tahay inuu khayr ku soo gato khayr la soo wareego naftii badbaadiyo inuu shar ku iibsado oo shartaa marka naftiisa uu sababteeda la halaagsamo intaas saasubay noqonaysaa fa baa'icun mid iibinaya weeye nafsuhu naftiisu iska gadaa fa muctiquhaa marka mid soo xureeyo oo naftii soo xureeyo ayuu markuu naftii baayicii ou gaday muctiq buu noqdaa see muctiq u noqonaa naftiisa u xureeya cadaabka alle wuxuu uga xureeyaa aacada ilaahi subxaana wa tacaala wa annaasi man yashtarii nafsahu ibtiqaa'a mardaat illah allah saasuu leeyay dadka waxaa ka mid ah yani fii suurati albaqara wa annaasi man yashtarii nafsahu ibtiqaa'a mardaati illah qof naftiisa soo iibsanayo ku iibsanayo ilaahay nafti yani hudihiisa dalabkeed uu dalbayo darteed usoo gadanaya ayaa dadkii ka mid ah weyaan markaasu wuxuu yidhi famuctiquhaa mid xureeyo weeyo wuxuu ka xureeya min cadaabi illaahi caza wajal alla cadaabkiisa ka xureeya ow amase markuu naftiisii gado mubiquhaa mid halaago weeyaan wuxuu ku halaagaa yani wuxuu u bandhigay ila alhalaaki walcadaabi aliim maalinta qiyaamaha halaag iyo cadaab xanuun badan ayuu naftiisa u bandhigaa weyaan marka qof alla qofkii taacada ilaahay subxaanahu wa tacaala ku camalfalo oo usoo kalaho oo khayrka wixii wanaaga ka shaqeeya markuu waaga u baryo ilaa habeenka dambu ka gaaro taacada ilaahay qofka naftiisa ku iibsadaahi waxa weeye cadaabka ilaahay buu naftiisa ka xureeya qofka macsida ilaahay naftiisa ku gatana waxa weeyaan yani naftiisa ku iibiyo wuxuu naftiisa u bandhigaa hawaan iyo cadaab iyo dhib badan iyo carada ilaahay ayuu qofka u bandhigaa weya marka xadiidkaas imaam muslim ayaa fii saxiixii ku wariyey sida haddaba uu horeyba noogu sheegay musanifka weeyaan arrimahaas ayuuna nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu kaga warramay alxadiid alraabicu walcishruun marwiyun can abi darin radia allahu canhu abi darin radia allahu canhu can الnabiy sala اllah alayh wasalama fima yarwihi can rabbi caza wajal annahu qaal ya cibaadii inii xaramtu dulma calى nafsii wajacaltuhu baynakum muxarama falaa tadaalamuu ya cibaadii kulkm daal ila man hadaytuhu fastahduunii ahdikum ya cibaadii kulkm jaa'icu ila man acamtuhu fastadcimuunii udcimkum ya cibaadii kulkm caarin ila man kasawtuhu fastaksuunii aksikum ya cibaadii inakum tukhطi'uuna bاlleyli wالnahaari waana akfir الdunuuba jamiica faاstakfiruunii akfir lakum ya cibaadii inakum lam tabluguu durii fatadurunii walan tabluguu nafcii fatanfacuunii ya cibaadii low ana أwalakum وآakhirakum وإnsakum وجinakum kanuu calى أtقى qalbi rajuli waaxidi minkum ma zaada dalika fii mulki شhayئa ya cibaadii low ana أwalakum وآakhirakum وإnsakum وجinakum kanuu calى أfjari qalbi rajuli waaxidi minkum ma naqasa dalika min mulki shaya ya cibaadii low ana awalakum waakhirakum wainsakum wajinakum qamuu fii saciidin waaxidin fasa'aluunii faacطaytu kula insaani mas'alata ma naqasa dalika mima cindii ila kama yanqus lmikhyatu ida udkhila lbaxr ya cibaadii inama hiya acmaalukum uxsiiha lakum uma uwafiiha iyaaha faman wajada khayra falyaxmad illah waman wajada kayra dalika falaa yaluumana ila nafsah musanifku wuxuu leeyahay raximah llah alxadiiu alraabic wlcishruun xadiidkii afar iyo labaatanaad marwiyin can abi darin radi allahu canhu abi dar alkhifaari radia allahu canhu ayaa laga wariyey can nabiy sal اllahu alay wasalam nabiguuna ka wariyey fii ma kii yarwi oo wariyey nabiga calayhi salaatu wasalaam can rabbihi rabbigiisa uu ka wariyey caza wajal annahu qaala inuu alla yidhi allow ka wariyey nebiga allah baa odhanaya subxaana wa tacaala muxuu yidhi allah yaa cibaadii addoommadaydow innii aniga xaramtu dulma dulmigii inaad dulmiga shayga la yidhaahdo ayaan xarima calaa nafsii nafteedaan ka xaaraamiya dulmi wax la yidhaahdo ayaan nafteeda ka xaaraamiya wajacaltuhu dulmigii waxaan ka dhigay muxaraman mid la xaaraantimeeye baynakum dhexdiinna idinkana xaaraaman dhexdiinna ka dhige falaa tadaalamuu addoommadaydiiyo hasdulminina allah odhana yaa cibaadii addoommadaydo kullukum dhammaantiin daallun kuwa baadiyaysan baa tihin waa dhunsantihiin ilaa man hadaytu qofkaan aniga hanuuniya mooye fastahduunii aniga hanuunka iweydiista iga dalba ahdikum aan idin hanuuniye yaa cibaadii addoommadaydo kullukum dhammaantiin jaa'icun kuwa gaajaysan oo baahan baa tihiin ilaa man acamtuhu qofka aniga aan quudiya mooye fastadcimuunii aniga yani quudin i weydiista udcimkum aan idin quudiya ani inaan idin quudiyo i marka aan raashin iyo idin quudiya yaa cibaadii addoommadaydo kullukum dhammaantiin caarin kuwa qaawan baatiin oo dharla dhar ma waa qaawantiin ilaa man kasawtuhu qofka aniga aan marashiyeeye mooye oo labisiiye mooye fastaksuunii aniga iweydiista kiswo iyo marashi iyo labis iweydiista agsikum aan idin marashiyeeyo labis aan idin siiye yaa cibaadii addoommadaydo inakum idinka addoommadiyo tukhti'uuna waad gafaysaan bileyli habeenkii wanahaari maalintiiba gafkaasaad ku dhex jirtaan dunuub unbaad gafaad ku jirtaanoo dad macsuumiina maahidiin wa ana aniguna akfiru dunuuba dunuubta mid dhaafa baan ahay jamiica dhammaanteed ee marka mar haddii aniga aan dunuubta axadka dhaafo ahay fastakfiruunii dembi dhaaf iweydiista weydiista akfir lakum aan idiin dembi dhaafi inaan idiin dhaafa i weydiista anaa idiin dhaafay yaa cibaadii addoommadaydow innakum idinka lan tabluguu lan tabluguu gaari maysaan durrii aniga dhibkayga inaad idhibtaan awood uma lihidiin mana idhibi kartaan oo fataduruunii aad idhibtaan marka awood uma lihidiin allahuma axad dhibi kara addoommadiisa dhibi kara walan tabluguu mana gaaraysaana gaari maysaan nafcii aniga wax tarkayda sida aydnan ii dhigi karin baydnan waxba iigu tari karin oo kolkaa fatanfacuuna aad i anfacdaa waxna ima tari kartaa wey yaa cibaadii addoommadaydo low anna awalakum kuwiinii hore iyo wa aakhirakum kuwiina dambe koodii hore adduunka markuu soo bilowday aadam nabiyullaahi aadam la abuuray iyo jiilkii hore laga soo bilaabay wa aakhirakum kuwa idinkugu dambeeyo qiyaamu saaca marka saacadda dhacayso la abuuro oo ilaahay abuuro kuwiina idinkugu dambeeyo wa insakum bani aadamkiinni insigiinni iyo wa jinnakum jinnigiinna haddii laisku daro kulligiin kaanuu haddii aad ahaataan calaa atqaa qalbi rajulin waaxidin minkum calaa atqaa qalbi rajulin nin oo waaxidin oo minkum idinka idinka mida mid idinka idinka mida qalbigii kan ugu taqwada badan qalbigiisa aad wada noqotaan kulligiin insi iyo jinni iyo awalkiina iyo aakhirkiinaba muttaqiin aa wada tihiino qalbigiinu alla uu ka wada baqo taqwadaasi alla ka cabsigaasoo dadkoo dhan ay mutiiciin noqdaan oo wax gafa la waayo maa zaada daalika arrintaas oo taqwada iyo alla ka cabsiga ah ma kordhiyo fii mulkii aniga mulkidayda iyo macbuudnimadayda iyo tasarufka koonkan aan ku leeyahay shay-an waxba uma kordhayaa macnaha cibaadadeenna waxba ilahay uma tarayso weyaan cibaadadeenna annagiina anficiye ilahay waxba uma tarto weyaan yaa cibaadii addoommadaydo low anna awalakum kiina idinkugu horreeyey kuwiina idinkugu horreeyey iyo wa aakhirakum kuwiina idinkugu dambeeyo wa insakum bani aadamkiina iyo wa jinnakum jinnigiinu kaanuu haddaad ahaataan calaa afjari qalbi rajulin waaxidin minkum mid idinka idinka mida kan idinkugu faajirsan qalbigiisa haddaad kulligiin wada noqotaan oo hal qofoo taqiya laydinka waayo wada faajiriin aa wada noqotaanna maa naqasa daalika cisyaankaas iyo fujuurkaas aniga ay igu caasiseen ma nusqaaminayo min mulkii aniga mulkideyda shay-a waxba kama nusqaaminayo iyo macbuudnimadayda iyo alnimada waxba kama nusqaamin karo yani cisyaankeennana oon alle ku caasinaahi wuxuu alla u dhibaya laba ah sida taacadeenna aysan waxba ugu taraynin yuusan rabbi subxaana wa tacaalana mulkidiisa waxba aysan uga nusqaanin karin yaa cibaadii addoommadaydow low anna awalakum haddii ou awalkiinna kiwiinnii hore wa aakhirakum kuwiinna dambe wa insakum bani aadamkiinna iyo wa jinnakum jinnigiinna makhluuqaadkaa la isku daray qaamuu ay istaagaan yacni low qaamuu hadday istaagaan fi saciidin waaxidin dhul bannaan oo barxad weyn ay kulliga iskugu yimaadaan makhluuq oo dhan makhluuq oo dhan hal mar ay soo saftaanoo saciid waxaa la waa dhul bannaan weyn oo aana geeda iyo midna lahayn halkaa la iskugu yimaado oo fasa'aluunii makhluuqaadka oo dhan ay i weydiistaan ilaa ilaa midba wax xaajo oo weydiisto alla waxaysi alla waxaysi mid walba oo weydiisto ayagoo bannaankaas wada taagan faacaytu aan siiyo kulla insaanin qof kasta kulligii jinni insu midkoo doono ha noqdee mas'alatahu hadda insaanka min baaba taqliib wa jinniga uwal hore loo soo sheegay laakiin jinni laguma soo celine insaanka markii la sheegay jinnina waa la jira jinni insii awalkiina iyo aakhirkiinaba aan siiyo mas'alatahu wixii oo waraystay oo weydiistay haddaan siiyo maa naqasa daalika arrinkaas ma nusqaaminayo mimaa cindii aniga agteeda wixii ahaada waxba kama nusqaaminayo yacni mulkidayda aan leeyahay haddii qof walba kulligii oo insi iyo jinniya kuwa ugu horreey kuwii dambe inta laisku keeno qof walbaaba wuxuu u weydiisto intay doonta ha noqotay aan siiyo kama nusqaaminayo wixii agtayda ahaaday ilaa kamaa yanqusu waxa uu nusqaamiye mooye almikhyatu cirbadii idaa udkhila albaxr idaa udkhila haddii la geliyo cirbadii albaxra badda haddii la geliyo wuxuu ka nusqaaminaya mooye wax kale oo ka nusqaaminaya lama arko hadda cirbad haddaad geliso badweyntaas aad saa u geliso oad saa u soo qaado ma biyihii cirbadda soo qaadi xataa dhibic ma soo qaadayso wax soo qaadaysa marka mulkideedu waxba kama nusqaamin kara weeyaan wuxuu ka nusqaamin kara lama arko wuxuu ka nusqaamin kara lama arko weyan yaa cibaadii addoommadaydo innamaa hiya arrintan acmaalukum camalkiinnii un weeye qisadu iyo shanigu wax weeye waa camalkiina acmaashiinaa laydin fiirinay uxsiyahaa waan koobi lakum idinkaan idiin koobaya waa laydin dhowri meelaa laydin dhigi camalkaada hadduu khayr yahay hadduu shar yahay waa la koobaya uma markaa kabacdina uwafiikum waan idiin oofinayaa camalkii yani uwafiikum idinkaan idiin oofinaya iyaha acmaashiinni baan idiin camalkii aad samaysateen abaalmarintiisa baan idin siinayaa wy marka labay mid tahay ila dadkii waa la camal falaa qolana khayr bay ka shaqaysaa wanaagay ka shaqaysaa qolana sharti ka shaqaysaa qolo ilaahay bay ateecdaa qolana ilaahay ku caasidaa qolo ilaahay bay rumaysantaha qolo ilahay bay ku kufrisaa wahaakada isku mid ma aha qof walbaba camalkiisa meela loo dhigo waa loo ururin uma waxa weeye qiyaamaha iyadoo kaamila la siinaya marka labay mid tahay inuu khayr la yimid inuu shar la yimid faman wajada khayraa qofkii abaal wanaagsan helo camalku wanaagsan buu samaystay soo maa jizo wanaagsanaa lagu abaalmariyey falyaxmad illah ilahay ha ku mahadi ilahu adaa mahad iskale ha sababtu waa maxay adiga camalkan wanaagsan adiga isma waafajinine allah ku waafajiyey soo maha ilahay baa ku hanuuniyey hidaayada ku siiyey ilahay baa ku waafajiyey baynama kuwa kale laga qadiyey adaa lagu siiyey marka adiga xoog aada leedahay iyo caqli aad leedahay iyo xeelad aad leedahay daacada iyo wanaagga kuma aadan keensanine muwaafaqa min allahi casa wajal ilahay aad waafajiya aad ku heshay wey marka sidaa darteed baad leedahay allihii ku kuwaafajiyey ka mahadi alxamdu lilah dheh waman wajada kayra dalika qofkii waxaan khayr ahayn helo waa maxay shar buu hela ilaa adduunku shar ka shaqaynaye shar baa lagu abaalmariyey falaa yaluumanna yuusan dagaalin ilaa nafsahu naftiisa mooye yuusan cid kala dagaalin cid kugu sababa ma jirto adigaa ilaahay subxaana wa tacaala caqli ku siiyey kitaab baa laguu soo dejiyey rasuul baa laguu soo diray dariiqii baa laguu caddeeyo lagu yidhi kan waad ku badbaadi waddadan haddaad raacdo waddadan haddaad raacdana waad ku halaagsani ka joogso tan ee tan raac khiyaarna waa lagu siiyey khiyaarkaadaad ku dooratay waddadii xumayd adaa raadsaday marka laa taluumana ilaa nafsi naftaada mooye cid kale ha dagaale naftaada unbaa dagaalamaysaa wy rawaahu muslimu xadiidkaas imaam muslim ayaa fii saxiixihi kusoo saaray wy kadalika imaam axmed nafyi musnadii kusoo saaray imaam tirmidi iyo ibnu maajahna sunankooda kusoo saareen keyrkoodna soo saarey xadiidkan waxaa la yidhahda waa xadiid qudsi axaadiistaa lagu kala baxdo axaadiid layidha axaadiid nabawiya oo nabigeenna leeyahay calayhi salaatu wasalaam iyo axaadiid layidhaha axaadiid alqudsiya oo ilaahay subxaana wa tacaala maaragtay uu leeyahay yaa la yidhaahdaa xadiid alqudsi waxaa la yidhaahdaa maa rawaahu nabiyu sala allahu calayh ali wasalam can rabbihi walaysa min alqur'aani yacni waxaa la yidhaahdaa wuxuu nabiyullaahi moxamed rabbigiisa ka wariyo aanan qur'aankan ahayn qur-aan ma aha laakiin ilaahay buu ka wariyaa allah baa nebiga u waxyoodo macno ayaa loo waxyoonaya qowlkaas maan ka soo qaadanaynaa macnaa loo waxyoonaya markaasuu nebiga uma yucabbiru bialfaadihi sala allahu calay wasalam macnihii loo waxyooday ayuu alfaadiisa nebiga ku cabiraa nebiga ku cabiray wixii loo waxyooday allah intaan u waxyooday intiiba marka lafdigiisii ayuu ku cabiray weeyaan sidaa darteed qur-aanka la mid ma aha oo waxaa la yidhahda xadiiulqudsiga laa yutacabadu bitilaawatihi sida qur'aanka nalakugu addoonsaday akhrintiisa oo nalakaga hawaabinayo xadiisulqudsiga nalakuguma addoonsan inaan sida qur-aanku kale u akrino kalaamu rabbiba ha ahaado alla rabbigii hadalkiisiba ha ahaadee sida qur-aanka uu mutacabad u yahay nalakugu addoonsaday inaan la mid ma ah waa ka duwan yahay sida qur'aanka hal xaraf markaa akhriso yacni maaragtay cashra xasanaatin lagaaga abaalmarinayana oo kale lamid maaha xadiisulqudsiga waa ka duwanya macnaha xadiisulqudsiga markaa akhriso toban xasanaad helaysa xaraf kasta kulligii lagu odhan maayo waa ka duwan yaha wy marka xadiidkaasaa la yidhahdaa xadiisulqudsiga waa allah baa nabiga macno u waxyoonayo nabiga marka alfaadiisii cabirayo wuu ka duwan yahay marka xadiidkii nebiga xadiidka nebigana isaga ayaa ilaahay subxaana wa tacaala yani maaragtay alla uma nisbaynaye isaga ayaa amarkaa bixinaya isagaasa isagaa ku hadlay ilaahay baa yidhi nebiga ma oranayo wain kaana waxyan isaga naftiisu waa waxyi wa maxaa yeelay ilaahay wuxuu leeyahay yani wamaa yantiqu can ilhawaa in huwa ilaa waxyi yuuxa nebiga wixiisi waa waxyi weeyaan xadiidkan wuxuu ku bilaabay allah subxaana wa tacaala shayga dulmiga la yidhaahdo inuu naftiisa ka xarimay yaa cibaadii addoommadaydu inii xaramtu dulma calaa nafsii naftayda ayaan dulmigii ka xarimay anoo awoodi kara weeyaan ilaahay subxaanau wa tacaala inuu dulmiyo addoommadiisa uu awoodi karaa laakiin isagoo awoodi kara haddana ma dulminin waaba iska xarimay allah iska xarimay subxaanau wa tacaala weeyaan maxaa yeele ilahay qur-aanka aayado badanuu ku yidhaahdaa wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiidi wama allaahu yuriidu dulman lilcibaadi wamaa ilaa dalik aayado badanoo qur-aan ku jira yacni inuu ilaahay dulmiga uu xarimay dulmina waxaa la yidhaahdaa wadcu shayi fii hayri mawdicihi shayga booskiisi boosaan ahaynoo la dhigo ayaa la yidhaahdaa mar hadduu ilaahay naftiisa ka xarimay wuxuu yidhi wajacaltuhu baynakum muxaraman dulmigii naftiisii baan aniga dhexdiinnana mid xaaraama ka dhigay sidaa darteed mar hadduu xaaraam yahay idinkana aadinka xarimo hasdulminina qaarkiin qaarka kale yuusan dulminin dulmiga marka saddex laba macno buu noqdaa laba macnou noqdaa dulmu lcabdi nafsahu qofka inuu addoonka uu naftiisa dulmiyo muxuu ku dulminayaa bishirki biاllahi wاlkufri wاlmacaasi inuu ilah allah ku kufriyo ilaahay shirki u sameeyo macaasi uu la yimaado naftiisu waa ku ulmiya ulmigaas uu ku yimaadaa iyo inuu noqdo ulmu lcabdi ligayrihi min annaasi inuu dad kala dulmiyo labada mamnuuc oo dhiigooda iyo maalkooda cirdigooda ku xadgudbaahi wa xaaraam wey maxaa yeele nabigeena uu noo sheegay xadiidkii saxiixeynka ku sugnaa ina dimaa'akum waamwaalakum waacraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum hada fii shahrikum hada fii baladikum hada nabigeenna cirdiga iyo sharafteena iyo dhiiggeenna iyo maalkeenna qofka qof inuu ku xadgudbo waana loo diida waana laka reeba weeyaan dulmiga sidaad ogtihiin nebigu wuxuu ku tilmaamay xadiidka saxiixeynka xadiid ibni cumar aلظulmu ظulumaat ywma اlqiyaama qofka daalimka ah ee ummadda dulmiyaa ama shirki iyo la yimaado qiyaamaha wuxuu noqdaa mugdi mid ku dhex jiro weligii nuur arki maayo waa ulumaat ayuu ku dhex sugan yahay wey marka dulmiga in ilaahay naftiisuu ka xarimay addoommada inay isdulmiyaan qof qofkaa naftiisa lagu xadgudbo maalkiisa lagu xadgudbo cirdigiisa lagu xadgudbo ayadana muxaram waana laka xaram qaybtaas qaybta qoran yaa cibaadii kullukum daalun ilaa man hadaytuh fastahduunii ahdikum yaa cibaadii kullukum jaayicun yani faqradaas yaa cibaadii kullukum daalun ilaa man hadaytuh addoommadeeda dhammaantiinoo kulligiin kuwa baadiyaysan baatiin ilaa man hadaytuh qofkaa hanuuniye mooye fastahdunii ahdiku aniga hanuunkai weydiista anaa idin hanuunina hidaayadu laba macnoba way tahay hidaaya lilaahiya hidaayat dilaal oo midda rususha ay leedahay xaq in lagu caddeeyo ariiqada mustaqiimkaa lagu tuso albayaana la yidhaahdaa iyo hidaayat tawfiiq waafajinta hanuunkeeda oo alla keliya leeyahay marka xaqa lagu caddeeyo haddaana rabbiga ku waafajin imisa ayagoo xaq lagu cadyahay haddana ka bayra xaqiiyo ka leexday way tiro badan tahay labadaba yani aniga i weydiista buu leeyahay allah subxaana wa tacala anaa ina danooninaya marka hidaayada inuu ilaahay keliya leeyahana loo sheegaya way yaa cibaadii kullukum jaayicun ilaa man acamtuhu waad baahan tihiin ilaa qofka aniga quudiya mooye fastadcimuunii udcimkum aniga way weydiista quudin aan idin quudiyo raashin idin siiyo macnaheedu waxa waye risiq yaa bixiyo allah in allaha huwa arasaaqu duu quwati lmatiin isagaa raasiqa risiqa addoon walbana isagaa ilahay u ballanqaada wamaa min daabbatin fi lardi ilaa cala allahi risquha ilaahay baa ballan qaada subxaana wa tacala marka aniga weydiista anaa risiq idin siinaya siduu hanuunka u bixiyo iyou risiqana ilaahay u bixiyaa subxaana wa tacaala allah la weydiistaa hidaayada ani weydiista risiqana ani keliya i yaa cibaadi kullukum caaran mid kastoo idinka idinka mid ihi addoommadaydo dad dhanla baa tihiin ilaa man kasawtuhu qofkaan aniga labisiiyo oon marashiyeeye mooye fastaksuunii agsikum aniga iweydiista marashi iyo labis aan idin siiya marashidaas mooye marka sida tacaamka iyo hidaayada rabbi u leeyahay dhow kiswada iyo u bixiyaa labiska iyo wax walbaba ilaahay noo astura hadday tahay cuyuubteena la asturo hadday tahay labiska aan daahirka ilahay baa iskale subxaana wa tacaala yaa cibaadii inakum tukhti'uuna bileyli wاnnahaar addoommadaydo waad gaftaan habeen iyo maalinba gafa idinka dhaca ama habeenkii baad gafaysaa maalinkii baad ku darsan maalinkii baad gafi habeenkii baad ku darsan yani maalinba khal waxaad ku dhex jirnaa dunuub baa dhex dabaalanayna wa akfiru dunuuba jamiica anigana ilaahay wuxuu leeyahay dunuubta dhammaanteed baa dhaafa mar hadday sidaa tahay fastafiruunii akfir lakum aniga istikfaar u weydiista anaa idiin dhaafay maxaa bani aadamka siduu nabigu sheegay kullu bni aadama khaaa bani aadam dhammaantii wuu gafaa wa khayru lkhaaa'iina attawaabuun in ilaahay loo soo noqdaa qof aan gafaynin ma laha rususha unbaa macsuumiinoo la ilaaliyey gafka laga dhowray laakiin annaga waa gafayna inaan ilaah usoo noqonno baa la rabaa mar walba marka yani anaa dunuubta dhaafaa iisoo noqda maxaa yeelay axaadiis kale waxay tilmaamaysaa haddii bani aadamka uusan gafi lahayn oo kulligeen aanan khalab uusan laga dhici lahayn ilaahay inuu dadkaasoo dhan tirtiri lahaa oo markaa dad uu kala abuuro oo gafo oo dambi dhaafo maxaa yeelay lafdiga kafuurka la yidhaahdo dambi dhaafka gufraan kafaar ilaahay uu ku tilmaamay sifadaasaa laga weynayaa meeshaas alla dembi dhaafo haddii la yidhahdo wax ka male oo loo dembi dhaafaya ma jiro sifadaas oo maaragtay yani wa inii liman taaba wa aamana wa camila saalixan ilaahay uu leeyahay taasaa ka bixi lahayd meesha si marka sifadaas ay u jirto waa inaan gafnaa allana uu noo dhaafo annagana aan soo noqonno gafka ka soo laabo yaa cibaadii addoommadaydo inakum lan tabluguu durii fatadurruunii aniga dhibkayga ma gaari kartaa oo aad idhibtaan awood iima lihidin mana dhibi kartaan maxaa yl addooma masaakiinna ducafaahun aniga abuurtay baa tihi walan tabluquu nafcii fatanfacuunii wax ma gaari kartaan oo ad aniga waxay tartaan waxba ima tari kartaan marka ogaada idinkaa ii baahano muxtaajiine aniga idiima baahni wey imana dhibi kartaan waxna ima tari kartaan weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala khalqigiisa uma baahno waa ka deeqtooya waa haniyun can khalqihi wey wallahu huwa wa antum alfuqaraa adinkaa baahan ilaahay waa alla haniya weyaan markaasuu yidhi yaa cibaadii addoommadaydo low anna awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum intaas kuwiinii horay kuwiina dambe jinni iyo insi kaanuu calaa atqaa qalbi rajulin waaxidin minkum mid idinkii idinka mida qalbigiisa oo dadka midka ugu taqisan ah aad qalbigiisaoo kale wada noqotaan oo mutaqiin noqotaan maa zaada dalika fii mulki shaya waxba kuma kordhinaayo yacni mulkidayda wuxuu ku kordhin karo lama arko weeyaan kuma kordhin karo waxaad ii kordhinaysaa taqwadiinnu ilahay waxay u tarayso lama arko weeyaan sidoo kale yani ya cibaadii low ana awalakum waaaakhirakum wainsakum wajinnakum intiina markii laisku kiin daro kaanuu haddaad ahaataan calaa afjari qalbin qalbi rajulin nin qalbigii ugu faajignimo badan oo waaxidin minkum idinkii idin ka mida aada noqotaanna maa naqasa dalika min mulki shaya aniga mulkidayda waxba u dhibi maayo ilahay hadday addoommada dhan ku caasiyaan waa macbuud marka mar walbaba khalqigiisa waa ka deeqtoon yahay uma baahna cibaadadaynana u baahnayn cisyaankeenana waxba u dhibi maayo sidaasi weya yaa cibaadii low ana awalakum waaaakhirakum wainsakum wajinakum intiina kuwiina horay kuwa dambe iyo jinni iyo insi markii laisku kiin daro qaamuu hadday istaagaan fii saciidin waaxidin dhul bannaan hadday istaagaan oo fasa'aluunii ay weydiistaan aniga mid walbaba faacdaytu aan siiyo kula insaani mas'alatahu qof walbaa wuxuu u waraystay aan siiyo maa naxasa dalika arrintaa ma nusqaamiyo mimaa cindii aniga waxay agtayda ahaada oo khayraad iyo wanaag iyo mulkiihi ma nusqaaminayo ilaa kamaa yanqusu mikhyatu yacnii cirbaddu waxay nusqaamisa mooye idaa udkhila albaxra markii badda la geliyo waxay nusqaamisa mooye wax kaloo ay ka nusqaamin karta lama arko cirbadina wax ma nusqaamiso macnaha waa yani waxaan jirin waaan shay aan jirin way curbad hadaa biyo gelayso wax soo raacaya ma walow dhibicda allah ka dhiga ma soo qaadan karta wey kama nusqaamin karta wey marka sidaasa ilaahay subxaana wa tacaala cadiyadiisu ay u tiro badan taho wax nusqaaminaya aysan jirin sida nabigaba uu yidhi calayhi salaatu wasalaam yadullaahi mal-a saxaaa alleyl wanahaar gacanta alleh waa mid buuxdo oo deeqsi ahoo yani habeen iyo maalin iska shubmayso waxtarkii ummadda waxtaraya cadiyadiisa oo siinayo markaasuu wuxuu yidhi ara'aytum maa anfaqa mundu khalaqa asamaawaati walard iiga warrama buur wixii allah uu bixiyey wuxuu allah bixinaya maalintii laga soo bilaabo samaawaadka iyo ardada uu abuuray makhluuqaadka uu siinayay fa inahu lam yaqid maa fii yamiinihi ilaa maa qiyaama la gaaro gacantiisa waxa dhexdiisa ku sugan ilahay waxba kama nusqaaminin subxaana wa tacaala wuxuu rabbi leeyahay intaas makhluuqa oo ilaahay abuuro kala duwan waxba kama nusqaamin kara gacantii saasay sakri u yahay waa socotaa weeye yaa cibaadii addoommadaydow innamaa hiya acmaalukum arrintu waxa weeye waa camalkiinnii un weya qisadu waxa weeyaan waxaan waa camalkiinnii uxsiihaa lakum idinkaan idin koobi adduunka marka la joogo malaa'ig baa kataba la yidhaahdo oo kiraamulkaatibiin la yidhahdo wax kaa qorayso sijillaad baa lagaa buuxinay iyo buug baa lagaa qoray waa laguu koobay waxaad urursan yihiin meel bay yaallaan kitaab baa lagaaga buuxin markaasaa beri lagu leeyahy iqra kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka casiiba uma uwafiiha iyaaha uma uwafiikum iyaaha acmaashii mii baan berri idin oofinayaayo jasaheedii baan idin siini weeyaan marka qof walba kulligii wixii uu shaqaysto waa u diyaar faman yacmal midqaala daratin khayran yara waman yacmal midqaala daratin sharan yara wax alla wixii aad shaqaysay intuu doona hala ekaaday adiga aad shaqaysatay adduunka kolkaa joogtay khayr iyo sharba waa lagu siinaya waya faman wajada markii is-abaal qiyaamaha faman wajada khayran qofkii wanaag helo oo ilaahay subxaana wa tacaala radihiisii iyo raxmadiisii iyo jannadiisii helaahy falyaxmad illaah ilaahay ku mahdi asaga awooduu leeyahy caqliguu leeyahy kuma keensanine muwaafaqo ilaahay oo waafajiyo ku hele rabbi ha uga shukriyo weya waman wajada hayra dalik khayrka waxaan ahayn qofkii helo bimacnaa shar la kulmo weeyaan oo maaragtay shar la kulmana falaa yaluumanna yuusan dagaalamin ilaa nafsuhu naftiisa mooye hebelaa sabab ii ahaa hebelaa saal ii yeela kan hadduu jiri lahaa waxbaa dhihin naftaada un dagaal maxaa yeelay dariiqi waa lagu caddeeyey khiyaarna waa lagu siiye adaa marka doortay wey walidaalika salafkeenna ridwaan ullaahi calayhim waxay aada ugu dadaali jireen acmaasha saalixada ayagoo iska ilaalinayo marka camalkan owga oo qofka uu dhinto inuu ka nadaamoodo taqsiirka adduunka kaga dhacay yacni gaabintii uu ka gaabiyey oo xumaanta uu samaynayay si uusan uga qoomamoonin uusan u shallaayin bay acmaasha taacada ku dadaali jireen marka xadiidkan wuxuu nagu tirtirsiinayaa yacni in aynu maaragtay taacada iyo khayrka aan badinno ayuu lagu tirtirsiinaya weyaan alxadiiu alkhamisu wlcishruun marwiyun can abi darin radia allahu canhu ana annaasa min asxaabi rasuuli اllahi sal alay wasalam qaluu linabiyi sala allahu alayh wasalam ya rasuula allah dahaba ahlu duhuuri bilujuuri yusaluuna kama nusali wayasuumuuna kama nasuumu wayatasaddaquuna bifuduuli amwaalihim qaala awalaysa qad jacala allahu lakum ma tasaddaquun ina bikuli tasbiixatin sadqa wakuli takbiiratin sadqa وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر fakadalika ida wadacaha fi lxalaali kana lahu ajru rawahu muslim alxadiiu alkhaamis alcishruun xadiidka shan iyo labaatanaad marwiin can abi darin radi allahu canhu abu dar alkhifaari baa laga wariyey allah ka raadi noqdee wuxuu leeyahay ana naasan dad oo dadkii fuqarada ahaa weeya fuqaradii saxaabada muhaajiriintii ayaa waxay yidhaahdeen oo min asxaabi rasuuli illahi sal alay wasalam nabiga asxaabtiisa ka mid a ee qaaluu waxay yidhaahdeen lilnabiyi sal alla alay wasalam nabigay waxay ku yidhaahdeen yaa rasuul allah rasuulkii allow dahaba ahlu duhuuri dadkii xoolaha badan lahaa way tageen way la tageen bilujuuri ajarkii iyo awaabta ayagaa naga wada qaatay wax xasanaadkii iyo wanaaggii oo dhanba dadkii xoolaha lahaa la wareegay maxaa yeelay way tacliiliyeen sababta ula wareegeen waa maxay yusalluuna kamaa nusalli yusalluuna way tukanayeen kamaa nusalli saan anagu u tukano salaadda way nala qaybsadeen ajarka annaga awaabta aan ka helno ayaguna way helayaan wayasuumuuna way soomayaan kamaa nasuumu sidaan u soomnana way u soomayaan ajarka aan soonka ka helnana way ka helayaan ayaguna wayatasadaquuna way sadaqaysanayaan bifuduuli amwaalihim maalkooda wixii ka dheeriya waxay cunaan wixii ka ziyaado ah masaariibtooda wuxuu ku baxaa wax ka dheerigaana way sadaqaystaan annaguna waxaan sadaqaysana ma leh weeyaan waxna ma sadaqaysano qaala markaasuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam awalaysa miyuunan yeelin awalaysa miyuunan ahayn qad jacala allaahu lakum allah mid idiin yeelay maa tasaddaquuna ay maa tatasadaquuna wey waxaad sadaqaysataan miyuuna alla idiin yeelin waa idiin yeelay wey oo waa maxay waxaad sadaqaysan kartaan ina bikulli tasbiixatin tasbiix kasta oo subxaanallahi kasta dhammaanteed sadaqatun sadaqa weeyaan wa kulli takbiiratin takbiir kasta allahu akbar kasta kulligeedna sadaqatan sadaqa weeyaan ina bikulli tasbiixatin sadaqatan yacni subxaan allaahi dhammaanteed waa sadaqa weeyaan wa kulli takbiiratin sadaqatan yacni allahu akbar dhammaanteedna takbiirta waa allahu akbare waa sadaqa weeyaan wa kulli taxmiidatin sadaqa alxamdu lilaahi dhammaanteedna mahadin kastoo rabbigiina ku mahadisaa waa sadaqa wey wa kulli tahliilatin laa ilaaha ila allahu dhammaanteedna sadaqatan sadaqa weeye kelimad kastoo tahliila laa ilaha illa allah baa loo jeedaa aad tidhaahdaan waa sadaqa weeye wa amrun farid bilmacruufi dadka a wanaagga fartaanna sadaqatun sadaqa weeye wa nahyun ka reebid can munkarin dadka laga reebo xaaraanta munkarka ahoo shareecada ay inkirtay iyo diinka u inkiroo diiday aad dadka ka reebtaanna sadaqatan sadaqatun sadaqa weeyaan wa fii budci axadikum qofkii farjigiisa sadaqatun sadaqa weya yacni ninkii xaaskiisa markay isku tagaan labadoodaba isku tagoodaas naftiisaaba sadaqa ah buu rasuulku leeyahay qaaluu markaasay saxaabada la yaabeen waxay yidhahdeen yaa rasuul allah rasuulka allow aya'tii axaduna midkeen yacni rag iyo dumarkou doonaba ha noqdee miy wuu la imaanayaa shahwatahu shahwadiisii buu la imaanayaayo shahwadiisii buu gudanayaa raggii dumar markii ninkii xaaskiisu ay maaragtay kulmaan qof walbaaba shahwadiisu gudan miya markaasaa wayakuunu lahu oo qofkii u ahaani fiihaa qadaau shahwihii gudashadii shahwada la gutay ba ajrun ajr u ahaanaya miya su-aal ahaala u weydiiya macnaha qofkeen markuu xaaskiisa la kulmaahay ma ajaru heli weeya qaala markaasuu nabigu yidhi yani waxaa la yidhaahdaa yani culammada usuuliyiinta waxay dhaheen qiyaas lcagsi baa la yidhahda qiyaas cagsi baa la yidhahdaa macnaha waxa weeye waa adoo yidhi idaa abata haada abata didhu aa kale haddii ka la helay cabsigiisuna waa la helay nabiga marka wuxuu tusay tusaale oo maarata aad u qiimo badanoo tusay wax ku fahmi karaan wuxuu yidhi qaala nabigu wuxuu yidhi ara'aytum bal ii warrama low wadacahaa qofku haddii uu dejiyo shahwadiisii fi lxaraami xaaraam hadduu u tago bimacnaa uu zinaysto oo haween aan xaaraam ka ah ou maarata biyihii sii yeelo akaana calayhi wisrun miyaanan dembi dushiisa ahaanayn haawey dembiba ahaanay fakadalika sidaasoo kale ayuu idaa wadacahaa haddii uu dejiyo yeelo fi lxalaali nikaax xalaalana uu kula kulmo oo shahwadii sida uu ku gutaay kaana lahu ajru sidaasoo isagana ajar ugu ahaanay hadduuba tan dembi ka helay tanna ajar buu ka heli marka laakiin goormuu ajarka ka helaya waa markuu ixtisaab ilaahay dartiis oo u sameeyo waxaad yani aad ku dhowrsatid amarka ilaahay qaadashadiisa u guursado yani maaragtay eh, aad naftaada ku ilaashatid owlaad ilaahay inuu ka siiyo waxaasoo dhan markuu niyeysan yahay oo waxaan inay shay rabbi u baneeyey uu yahay uu ajar xisaabsanaya buu ajarka ka helaya rawaahu muslimun xadiikaas imaam muslim fii saxiixii buu ku wariyey kadalika imaam axmed iyo abu daauudna way soo saareen weyaan marka ahlu duhuur waxaa layihahdaa waa asxaabu alamwaali alkafiira dadka xoolaha badan leh ayaa loo jeeda saxaabada marka fuqaradoodii marka ay hadalkan leeyihiin dadkiibaa tujaartiiba xoolaa naga qaatay awaabtii ajarkii nagala tegay markay leeyihiin ma ahan xasadnimo uma odhanayaan arrintaa laysa min baabi alxasad waxaa la yidhahdaa waa min baabi alkhibta la yidhahda kamasho wey waxay kamanayaan waxay kamanayaan oo loo jeedaa sida maalan markaad aragto qof kaa cibaado badan kaa cilmi badan adduunkii kaa sadaqa badan khayr samaynayo waxaad adigana tamanisa ilaah weydiisataa adiga xasadka waxa weeye inaad tiraahdo ilaahu ka baabi waxa uu haysto ee aniga igu soo wareeji taasi xasadnimoah laakiin inaad tiraahdo ilaahayow anigana khasnadaada weyn iga sii si aan khayrka iyo wanaagga u samaysto taasoo kale xasad lama yidhaahdee ibta la yidhahda ibta ayaa loo yaqaana kamashaa la yidhahda maxaa yeelay waxay arkeen waxay rabaan fuqaradani inay inta xoolo helaan ay wax ka sadaqaystaan oo jihaadkii ay ka galaan lanna jihaad ma aadi kara hadduusan xoolo lahayn yacni maaragtay ay ka guursadaan oo awlaadii caruur iyo reere ay yeeshaan arrimahaasoo kale bay jecel yihiin si ay ajar iyo hawaab ay u helaan macnahaasaa loo jeeda waxaan sii caddaynaya xadiidka saxiixeynka ku sugan xadiid abi hurayra ayaa aad u caddaynayo rasuulka yani maarata abu hurayra wuxuu leeyahay ina fuqaraaa almuhaajiriin dadka muhaajiriinta fuqaradoodii ayaa atow nabiya sala allahu calayh wasalam nabigay u yimaadeen faqaaluu markaasay yidhahdeen dahaba ahlu duhuuri bilujuuri bidarajaati alculaa wanaciim almuqiim dadkii xoolaha lahaa darajooyinkii sarsare iyo nicmadii daa'im ka ahayd ayay la tageen oo ayaga ajabkao dhan la wareegay markaasuu nebigu weydiiyo yidhi wamaa daaka oo waa maxay arrinkaas qaaluu waxay yidhahdeen yusalluuna kamaa nusalli sidaan u tukanay u tukanaya wayasuumuuna kamaa nasuuma siday sida u soomna u waxbay sadaqaysanayn walaa natasaddaq annaguna waxma sadaqaysanayno hadalkaasi wayactiquuna waxbay xoraynayaan walaa nactiqu yani addoon bay inta soo iibiyaan ay haddana xurayaan ay addoonnimada ka saaraan annagana xoolaa aanta ku gadanna aan ku xorayno ma lihin markaasuu nabigu yihi calayh salaatu wasalaam afalaa ucallimukum shayan tudrikuuna bihi man sabaqakum watasbiquuna bihi min bacdikum ma idin tusaa shay ma idiin sheega ma idin bara shay haddii aada la timaadaan dadkii idinka horreeyey aad kaga daba tegaysaan yacni kuwa idinka hor kuwa idinka dambeeyana aad ka dheeraynaysaan oo khayrka uga hormaraysaan ma idiin sheegaa markaasay dheheen balaa yaa rasuul allah noo sheeg rasuulka ilaahay markaasuu nebigu yidhi tusabbixuuna watukabiruuna watuxamiduuna dubura kula salaatin alaaan wa alaaiina mara salaad kasta kulligii alxamdu lilah subxaan allah alxamdu lilah allahu akbar baad leedihi soddon iyo saddex jeer subxaan allahi soddon iyo saddex jeer alxamdu lilah soddon iyo saddex jeer allahu akbar soddon iyo saddex jeer ayaad odhanaysaan buu ku yidhi marka tasbiixdaas baa waxayd markaad la timaadaan dadka idinka horreeyana waad ka daba kuwa idinka dambeeyana idima soo gaari karaan waad ka dheeraynaysaa weya xagga ajriga iyo khayrka uga dheeraynaysaa markaasay fuqaraau lmuhaajiriin waxay yidhaahdeen arrintiibay ku dhaqaaqeenay sameeyeen dadkii xoolaha lahaana arrinkii markay maqleen ayaguna intii kale la yimaadeen markay arrintii ogaadeen inay la yimaadaan bay nabigu usoo noqdeen markaasay idheen faqaaluu yaa rasuula allah samica ikhwaanuna ahlu lamwaali bimaa facalnaa fa facaluu milahu wixii aan samaynay bay ogaadeen markaas ayagana sidaa u samayn kale bay intii o dhan nala sameeyeen haddana nabiga muxuu kaloo sameeya wuxuu yidhi faqaala sal allahu calay wasalam dalika fadl llahi yutiihi man yashaa waa fadl ilaahay uu bixiyo dheeraad ilaahay bixiyo ciduu doonuu siiyaa marka haddii ilaahay idiin la garto waad helaysaa haddii kalena arki maysaan weeyaan marka tasbiixda iyo taxmiidka iyo allah takbiirtu soddon iyo saddexda jeer markii salaada laga baxo waxaa la rabaa subxaan allahi subxaan allah subxaan allah alxamdu lilah alxamdu lilah soddon iyo saddex jeer allahu akbar allahu akbar soddon iyo saddex jeer laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah boqol looga dhigo laakiin maxaa lagu tasbiixsanaya maxaa lagu tasbiixsanaya gacanta midigta tusbax may tusbaxaan waa bidca waa gadaal ka yimid gacmuhu nabigu ku tasbiixsan jiray salawaatu llahi wasalaamu calayh weliba gacantiisa midigta ku tasbiixsan jiray weliba riwaayad qaxooda kaana yacqid nabiga gacmuhu laalaali jiray salawatu llahi wasalaamu calayh saasuu dhihi jiray u jiray gacanta bidixdaa maaha midigtu ku tasbiixsan jiray walidaalika uu dhihi jiray ku tasbiixsada gacantiina midigta fainahuna mas-uulaatun mustantaqaatun yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha gacantiina la weydiinayaa gacantaana laga hadashiinayaa alyowma nakhtimu calaa afwaahihim watukallimuna aydiihim soo maaha watashhadu arjuluhum gacmaha laga hadashinayo waa midigta marka midigta inaan ku tasbiixsanno yaana laka rabaa tusbaxaanna gadaaluu ka yimid muslimiintu ma aqoon asalkiis yaa iskala tusbaxa ma taqaana qoladan budismka laa budistaan layidha ma taqaana waa chinaiska iyo jabaneska iyo hindida qaar ka mida diintooda buudaha la yidhaahdo tusbaxa ayaga iskalaha muslimiinta shaqo kuma lahayn taarikhda tusbax markaa dib u raacdaan halkaasoo kuwa ka yimid yaa ka soo qaatay hindowska ka soo qaatay kuwa lo-da caabudo baaniyaanka maaragtay baaniyaanka lo-da caabudo kuwaasa ka soo qaatay aflaamta hindiga harta tusbaxay wada wataa sooma kuwa lo-da caabudo xaarka halkaa marsado wey kuwaasaa soo qaatay budhismka ka soo qaatay yaa ku xigsaday kirishtaanka ayaa ka soo qaatay nasaarada muslimiintana nasaaraday ka soo qaatay marka waa wax aan dhaqan u leenahay ma aha muslimiintu shaqo kuma lahayn waa bidca w marka xasanaadkaada ha iska baabi'inine gacanta mid intaa ku tasbiixso ayada qiyaamaha ilaahay kugu difaacaya weeyaan marka tasbiixda sidaasaana laka rabaa wey inaan taa ku tasbiixsano yaa la rabaa arrintaa marka xadiidkan wuxuuna tusay yani xadiidkan wuxuu tusayaa takbiirta iyo taxmiidka iyo amru bilmacruuf iyo nahyi can lmunkar iyo waxaan la soo sheego dhan waa wada sadaqo weeyaan sadaqadu inay tahay macruufka oo la sameeyo oo dhan ixsaanka inuu sadaqada yahay sadaqada labay tahay inay maal noqoto maal la sadaqaysta inuu yahay iyo waxaan maal ahayn inuu noqdo labadaa nooc weeyaan wixii maalka ka soo haray maalka wixii ka soo haray oo la sadaqaystaay wuxuu labay u qaybsamaa mid gudbayo oo ixsaan khalqiga loo sameeyo sadaqa bani aadamkiiba wax u kaalmaysay waa sadaqa wey yacni waa shay gudbayo weeyaan bal waxaa la arkaaba kaa shaygaas inuu sadaqada maalka ka fadli badnaadaa baa la arkaaba waxaa ka mid ah alamru bilmacruuf wanaagga dadka la faro wanahyi can lmunkar munkarkoo dadka laga reebo tacliimu lcilmi naafic cilmi naaficoo dadka la baro oo cilmiga shariica ah iqra'u lqur'aan qur'aanku dadka la baro oo la akhrisiiyo mucallin la noqdo wax la baro dafcu ladaa can lmuslimiin muslimiinta dhibkaada aad ka haysato oo aad ka ceshato yacni maaragtay baa ka mid ah waxaa ka mid ah inaad u sacyiso fii jalbi alkhayri waalnafci linnaasi wax alla wixii dadka wanaag usoo soo jiidaya ummadda wax taraya inaad ka shaqayso wax alla wixii ummadda dhibayana inaad ka celiso ducada dadka muslimiinta aad u ducayso istikfaar aa u weydiisato xataa xoolaha aad bixinayso kanaaba inuu ka khayrbata la arkaa oo aan maalka ahayn weeyaan qaybta labaad maxaa yeele ilahi wuxuu leeyay qawlun macruufun qawlun macruufun wamakfiratun khayru min sadaqatin yatbacuha ada marmara sadaqadii lafteeda waxaa dhici karta inuu dhib la raaciyo qofka lagu dhigo ayaa imaan karto suu ajarba ka helin qofka qaybta labaad waa shay adiga kugu gaabo sadaqa wey laakiin sadaqada aday kugu kooban tahay waa maxay waa dikriga sida hadda aan ka bahado tasbiixdii taxmiidkii tahliishii laa ilaha ila allah astaqfir allah allahu akbar subxaan allahi wabixamdihi salaadaha oo masaajidii la aado wahaakada khayrkaasoo dhan laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu calaa kulli shayin qadiir waad ogtihiin qofka yani inta laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu calaa kulli shayin qadiir boqol jeer ka akhriyaahi maalintaas qof ka fadli badan ma jiro ilaa qof ka badiya mooye qofka ka badiya mooye cid ka khayr badan maalintaas oo laf wax ka khayr badan qof la imaan karaa ma jiro ilaa qofka ka badiya mooye marka arrimahaas dhan waxa weeye waa sadaqadii wey wuxuu yidhi ina bikulli tasbiixatin tasbiix kasta kulligii oo subxaan allahi lila sadaqatan weeye wa kulli takbiiratin allahu akbar dhammaanteed sadaqatan weeye wa kulli taxmiidatin yani alxamdu lilahi dhammaanteedna sadaqatan weya wa kulli tahliilatin laa ilaaha ila allah dhammaanteedna sadaqatan weya wa amrun bilmacruuf macruufka dadka la farana sadaqatu sadaqa weya wa nahyun can munkarin munkarkoo dadka laga reebana sadaqatun wey wa fii budci axadikum midkiin yani farjigiisana sadaqatun weeyaan marka uu arrintaa u niyeyso qaalu waxay yidhi yaa rasuula allah ayati axadunaa midkaan miyuu la imaanayaa shahwatahu shahwadiisibuu gudanayaa wayakuunu lahu fiiha gudashadii oo shahwadiisa oo gutayna ajrun bau ku yeelanayaa miya qaala markaasuu nabigu yidhi ara'aytum bal ii warrama low wadacahaa fi lxaraami hadduu xaraam uu samayn lahaa oo ku samayn lahaa akaana calayhi wisrun miyuuna dembi dushiisa ahaadeen haabade uu ahaan lahaa wa balow fakadalika sidaasoo kale idaa wadacaha haddii uu dejiyo uu yeelo fi lxalaali hadduu yeelo kaana lahu ajrun ajar baa isagana u ahaanaya wey rawahu imaamu muslim fii saxiixihi hada wabilahi towfiiq sal llah wslam calaa nabiyina maxamed